furuucda ku raaco imaam maalik waxaa la idhahdaa maalikiyun hadduu imaamu shaafici ku raaco waxaa la idhaahdaa shaaficiyun hadduu imaam axmed ku raaco waxaa la idhahdaa xambaliyun haddii uu si guud madhabkii saxaabada oo ah alkitaab wasunna calaa fahmi saxaaba wataabiciin wa atbaacihim waxaa la idhahdaa salafiyun qofka dariiqada uu ku socdaa loo nisbeeyaa marka noqo qof loo nisbeeyo salafka oo ku socda alkitaab wasunna calaa fahmi salafi الsaalix noqo sidaas ku noqo salafiyin qof salafkii loo nisboobey noqo salafigaasu cala aljaadati waddada dhexbartankeeda ku sugan dariiqii nabiga iyo saxaabada dariiqaas dhinacna ha uga bayrin luuqluuqyadana ha qaadin ee dariiqaas dhexbartankiisa qof ku sugan dariiqi salafi salafka dariiqiisii ah jaadadu salafkii asaalixi subanaa ila dad salafaa jiroo baadiyoobay raafidada cali bnu abi daaliboo joogay soo bixeen caliyaa qaar ka midoo gubayba inta god u qoday oo dab ku shiday ku guray dabkii cali bnu abi aalib raafidada cabdulaahi bnu saba ururkiisii khawaarijtu calioo joogay soo baxeen nimanka la yidhahda qadariyada oo kaleeto waxay soo baxeen cabdullahi bnu cumar iyo oo jooga qadariyadu marka selafka la idlaaqi maahae selafka saalix ah buu leeyay dadkii suubanaa oo dariiqii nabiga haystay sala allahu calayh wasalam dadkii suubanaa oo dariiqii nabiga haystay dadkaas dariiqoodii ah dariiqa lagu leeyahay waa salaf dariiqaas weeye min asaxaabati xaal uu yahay min asaxaabati saxaabadii xaal uu yahay salafkaas oo la sheegayaa waa laga xaalaynaa mintana bayaaniya laga dhigaa ee laga dhigi maayo tabciidiya maxaa yeele saxaabadu dhammaan waa toosnaayeen oo selafka saalixa la sheegaya waa ayaga marka minta bayaaniya waa in laga dhigaa min asaxaabati xaal uu yahay selafkii saalix ahaa radia allaahu canhum iyo faman bacdahum dadkii ka dembeeyey oo miman dad ah qafaa raacay afarahum saxaabada raadkoodii raadkoodii raacay fii jamiici abwaabi diin diinka abwaabtiisa dhammaanna ku raacay masale muhiima weeye taasna oo dadaa waxay yidhaahdaan annaga caqiidada xaggeeda iyo xagga cibaadaadka waxaan raacaynaa dariiqii salafka dariiqu saxaaba laakiin xagga siyaasadda iyo manhajka waxaan raacaynaa dariiqo kale taasuna waa qalab macnaheedu waxay noqonaysaa iyagu waa ku khaldanayn dariiqaas uma saxnayn naguma filna wey dariiqoodii markaas hadaad tidhaahdo xagga caqiidada iyo xagga cibaadaadka saxaabadaan raacaya laakiin xagga siyaasadda iyo manhajka waxaan raacayaa dariiqo kale macnaheedu waxay noqonaydaa diintoodu kaamil maahayn kumana filnayn dadka laakiin dhinacaasay ka toosnayn dhinacan waa looga fiican yahay noqoy macnuhu waana qalab waxaa laga rabaa dhammaan abwaabta diinta iyaga inaad uga dayato waxaan iyaga diin u ahayna waa inaadan diin ka dhigan waxaan saxaabada iyo taabiciyaalkii aan diin u ahayn waa inaadan diin ka dhigan fii jamiici abwaabi diin oo min atawxiidi tawxiidka ah walmucaamalaati walcibaadaati cibaadaadkii ah iyo wanaxwiha wax alla wixii la mid ah tawxiidkii cibaadaadkii manhajkii siyaasadii kulli wax walba waa inaad calaa dariiqi saxaaba uga sugnaataa mutamayisan xaal aad tahay qof ku soocan biiltizaami aahaari rasuulillaah rasuulka ilaahay raadyaalkiisii la laasimidooda raadkii rasuulka inaad laasimto sala allahu calay wasalam qowl kastoo nabiga iyo ficil kastoo nabiga inaad diin ka dhigato diin inaad ka dhigto ilaa saasa dariiq u saxaabada waxaa lagu raacaa qur-aanka iyo xadiidka diin u ahaa waa inaad labadaas diin ka dhigataa ah. waa inaad diin ka dhigataa mutamayisan xaalaa tahay mid soocan oo dadka ka soocan maxaad uga soocan tahay biltizaami aahaari rasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam aahaartiisii la laasimideeda ayaadaad laazimi waa inay korkaaga ka muuqataa sunnadii nabi moxamed sala allah alay qowlka aad hadlayda waa in laga dhedhansadaa sunnadii nabiga cibaadadaada waa inay ka muuqataa sunnadii nabiga sala allahu alay adiga dhan dhaqankaaga daahirkaaga iyo baatinkaaga sunnadii nabiga waa inay ka muuqataa sala allahu calayh wa tawdiifi sunani iyo sunnooyinka inaad shaqo uga dhigto calaa nafsiga nafsadaada naftaada shaqo uga dhig sunnooyinka nabiga sala allahu calayh wasalam sidaan u tuka jiray u tuko sunnooyinkaanu tuka jiray tuko adkaartaanu akri jiray akri nabigaa yidhi ha akriyo akri nabigu sidanoo dadka ula dhaqmi jiray ula dhaqan waxaa la rabaa sidaan u labisan jirin u labiso nabi waa diiday sidaan loo labista ka carab waxaa la rabaa inaad shaqo korkaaga uga shaqaysido oo diinta aad ku tabiiqido adiga naftaada horta ah. korkaaga ku tabiiqi kaiir min annaas diinka waxay leein waa in laysku xukumaa waa waajib qofkan dadka ku xukumin waa gaal asagana diintu kama muuqato dii la yidhaha adugu naftaada maa ku xukunti ayada maadan xukun hadda ummad kale gacanba kuma haydin naftaada aa ugu horray wax ilaahay ku weydiinaaye may aniga hadde waa u socdaa laakiin tan wax weyn maahane wax weyn maahane aniga waxa weya laakiin horta bal dadka kale naftiisii bal bilaahi calaykum waa maxay diinku u gargaaraya qof naftiisii aan diinka ku xukumin ilaa waman lam yaxkum yansi allah falakum ulkaafir marka leeyahay xukunka naftaada ugu horayda waxaad ku xukunto horta ayada ku bilow ehelkaaga iyo intaad xukunta ku xeji inta kale ugu baaq haddaadu mabahaydida waxaadan awoodinna allaba ku weydiinna ah, intaad awooddaa lagu weydiin doona soo maaha naftaada laakiin maxaa noqonaydaa markaad naftaada diinka ay ka qaawantahay afka aad ka qayliyeed ah, garku waa kuu xiihan yahay ma ujeedaa musbilaa tahay surwaalka canqa waa ka hooseeya soo ma jeedin waxa weeyaan diin xumadu aday kaa muuqata qof kastoo ku arka inaad faasik kuu fahmi kara qof kastoo ku arka inaad faasik kuu ujeeda adigaas garka xiihan waan xaaraan qadcan oo culummadu ku ijmaaceen inaysan bannaanayn Ah. culmadu ijmaacaday ku soo ra inaysan banaanin garka in la xiro soo ma jeedo musbilaatoo kabaairta naarta lagu galo dembi kamid aha kaa muuqdo oon saqaa'ir ahayn hadda waa kabaairti ah, waa kabiira min kabaair dunuub isbaalka kowaad korkaaga diinxumadu ka muuqata haddana waxaa leedahay diinka ilaahay ah, ha lagu dhaqo war naftaada ku dhaqorta qofka dadka diinta u sheega oo asagu aan ku dhaqmin xadiiskii maxaan ku soo maray saxiix muslimka ya waxa weyn kow naarta saddexda qofa lagu shida asaga ugu horey dadka lagu shiday marka waa inaad naftaada horta sunnooyinka aad ku dhaqangelida ku dhaqangeli sunnada nabiga sala allahu alay wasalam nabigu sidaan u labisan jir nabiguna sidaan u tukan jir nabigu adkaartaan u akhri jira nabigu sidaan u soomi jira nabigu sidaan dadka ula hadli jira nabigu sidaan dadka ula dhaqmi jira dhammaan waxaad aragtoo nabiga aan khusuusiyadiisa ka mid ahayn ee diinta ummadda loogu soo dhiibay ah waa inaad adigu naftaada ku dhaqangelida horta o sunnooyinka naftaada ku dhaqangeli wa tarki ljidaali wاlmirac in dariiqaa salafka la raaco qur-aankaa sheegaya xaadiistaa sheegayda saxaabaduna sidaasay u fahmeen inay waajib tahay in la raaco dariiqa salafka qur-aanka bal fiiriya uu janno u ballan qaada ilaahay dadka saxaabada raaca wالsaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriina wاlanصaar wاladiina اtabacuuhum bإxsaani radia allahu canhum waraduu canhu wacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaar khaalidiina fiiha abada soo ma jeedid ansaar iyo muhaajiriin iyo dadka wanaaggii ku raaca ee ilaahay raalli ka noqda rilla alla ilahay u ballanqaado janna ilahay u ballanqaado raacidda la raacaa janna alla ku ballanqaado ilaahi weynaa khilaafka la khilaafana naaru ku ballanqaado waman yushaaqiq irasuula min bacdi maa tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili اlmu'miniin nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahanama saaad masiira fiiri yaa naar loo ballan qaaday qofkii nabiga dariiqiisa sal اlahu alay slam markuu u caddaado kadib khilaafo nabigii waa u caddaaday dariiqiisa kadib uu khilaafo iyo qofkii sabiilulmuminiin khilaafo yay ahaayeen muminiinta joogay markii qur-aanku soo degayey saxaabaday ahayd kow muminiintu ayagay ku dhece ayaga ilahay uga markhaati kaxayn muminiiniin ma ujeedaa waa aayaddu u daliishaday imaamunaa shaafici ijmacu inuu xujaye oon la khilaafi karin maxaa yaele muminiintii ka horreeyey wadaday wada mareen haddaad khilaafto muminiinta waddadoodi waa khilaafto waddaday wada mareen haddaad khilaafto muminiintii jidkoodi waa khilaafto saas wey ayadduna sariixay ku tahay soo ma jeeda marka waa waajib janno lagu hela naarna looga badbaado haddii la khilaafana naar lagu galo nabiguna sal اlahu alيه waslm xadiisuliftiraac ee abu daawud iyo qayrkiis ay wariyeen markuu sheegayay dadka aakiru zamaanka ummatu muxamed inay u qaybsamayaan toddobaatan iyo saddex kulluhaa fi naar dhammaan naaray muteen waa dad naar loogu goodiyey waa muslimiin laakiin naaray muteen ilaa waaxida miduu ka reebay yay tahay ma dhihin waa aniga kaliya midda raacda fiiriya wuxuu nabigu ku xihay sidii qur-aanka hiya alatii takuunu calaa maa ana calayhi اlyowma waa asxaabii aniga iyo asxaabtaydu waxaan ku sugnaatay qolada ku sugnaatay maxaa yeelay nabiga xadiiskiisa yaa fahmay saxaabada yaa ka bartay yaa marka ma kala nabiga iyo ardadiisa se uma jeedin ayaga diinka ka soo haray markaasuu yidhi aniga iyo asxaabteydu waxaan ku sugnaato qolabaa ku sugnaata way firqa naajiyada khalaas se uma jeedin ma kala haraya waxaa nabigu sal allahu alay noo sheegay salaf iyo khalaf kala duwan oo uu salafkana khayr uga markhaati kacay khalafkana shar uga markhaati kacay iiriy salafkana khayr uga markhaati kaay xadiiska saxiix bukhaariga fiiriya khayru naasi qarni dadko dhan waxa u qayr badan dadka aniga qarnigayga waa nabiga iyo saxaabadiisii uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga xaqa qayriyada qoladan la xiriirta uma aladiina yaluunahum qoladan la xiriirta kadib intaas ugama aamusin uma yajiiu aqwaamun tasbiqu shahaadatu axadihim yamiinahu wa yamiinuhu shahaadatahu kadib waxaa imaan doona dad mid ka ah markaatigiisu dhaarta waa ka horayda dhaartiisu markaatiga waa ka horayda macnaha alla ka cabsi la'aana ka muuqata qofka waxaa la rabaa markuu markhaati kacayo inuu ogaado naar markhaatigoo la qaldaa min kabaa'iri dunuub inay tahay oo uu ka cabsado oo ka fiirsado oo waxa uu ka markhaati kacay uga fiirsado waa degdegaya dhaarta waxyaalaha naarta dadka tiimbiyo wey dhaarta beenta waa inuu qofku ka fiirsado dadaan u aaba yeelayn markhaatiga inay ku dhawaaqaan iyo inay dhaartaan oo degdegaya aa ah, ka dambeeyu yii nabigu sal اlahu alيه waslm khalafkii shar uu ku tilmaamo salafkiina khayru ku tilmam xadii saxi bukhaari taas marka waa culummadu yidhaahdeen salafu saalix iyo khalaf saasay kala yihiin oo ay u kala duwan yihiin labadooda sidaas ayay kala yihiin imaam ibnu rajab xaafid ibnu rajab alxambali risaal leeyaha la yidhaha qurbat diin qurbat diin baa la yidhahdaa risaaladaas wuxuu sharxay asalafiya xaa la yidhahda ah maxaa la idhahda asalfi xaafid ibnu rajab bukhaarigana waa sharxay xaafid ibnu xajarna isagaa ugu horrey sharx oo fatxulbaari a la yidhaha sharxa uu bukhaariga ku sharxay magacaba iyo kitaabka sharxiisa isagaa ugu horrey ibnu xajar wuxuu yidhi asalafiyatu hiya ariiqu nabiy sala allahu cala wasalam salafiya waxaa la yidhaha ariiqi nebi moxamed sala allahu calay wasalam allatii kaana calayha huwa wa asxaabu dariiqadii nabiga iyo asxaabtiisu ay ku sugnaayeen asaalimatu min ashubahaati washaawaat dariiqadaasoo ka nabad gashay shubhooyinka wax aan dliil ahayna dliil laga dhigana iyo shahawaadka nafraacida taasaa la yidhaahdaa alimaam alcalaama asafarini wuxuu yidhi markuu sheegaya madhab slf almuraad bimadhab slf macnaha loola jeedo madhabka slafka maa kaana calayhi صaxaabaة اlkiraamu ridwaan ullahi calayhim waa diinkay ku sugnaayeen saxaabada ilaahay raalliahanshadiisa korkooda ha ahaadeen wa acyaanu taabiciin iyo taabiciyaalka culimmadoodii waaweynaa ee lahum saxaabada ku raacay biixsaani wanaag iyo wa atbaacin kuwaas kuwii sii raacay iyo wa a'imatu diin imaamyaalkii diinta miman shuhida lahu bilimaamati wa curifa cidamu shanihi fi diin wa talaqa annaasu kalaamahum khalafan can salaf iyo waxay ku sugnaayeen imaamyaalkii diinta ee imaamnimada looga marqaati kacay arrintoodana inay weyn tahay lagu gartay dadkuna hadalkooda ay kala dhaxleen oo salaf iyo khalaf u kala dhaxleen waxaan ku jirin dadkii waktigaas noolaa oo miman rumiya bibidcatin oo shuhira bilaqabin hayri mardiya dadkii bidca lagu tilmaamay waktigaasay noolaayeen waxba u tarimen sl maahan kuwa slu saalix maaha dadkii waktigaas noolaa ee bidca lagu tilmaamay ama ku sugnaa magac aan raalli laga ahayn milu alkhawaariji wاlmurjiati buu sida khawaarijtii iyo murji'adii oo kale waktigaasba ha noolaayeen sl lama yidhah slu saalix ma aha slu saalix ma aha marka slu saalix waa sidaas waa dariiqaas culummada muslimiintu waa ku ijmaaceen ariiqa salafiga inuu xaqiyo sideed boqoloo sano iyo ka hor iyo kadibba ijmaacaaday kusoo rari jireen culummadu in dariiqa salafku yahay dariiqa xaqa culummadooda ku ijmaaceen weligiis qof yiri ma jiro dariiqa salafka baadilkiiya dariiqii saxaabada waxay la qofkaas ahlu dalaal inuu yahay qof ku shakina male qofka yidha dariiqa salafku waa baadil ila salafku waa saxaabadii waa ogaan iyo taabiciyaalkii iyo dadkii nabigu kayrka uga maqaati kacay marka qofka yidhahdo kuwaas ahlubaatil ahaa dee culmo maba noqon karo ijmaacaaday ku soo rareen inay tahay dariiqa salafku in loo nisbo sheegto oo lagu socdo inay tahay xaqi shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah majmuuc ulfataawaha juska afraad safxada boqol afartan iyo sagaal wuxuu leeyahay laa cayba calaa man adhara madhaba salaf wamtasaba ilayhi wactazaa ilay wax ceeba ma ahaanin qofka u nisba sheegta madhabkii salafka oo yidhi aniga dariiqadaydu waa dariiqadii salafka waa dariiqatu saxaaba wataabiciin wa atbaacihim waa dariiqaas aniga madhabkaygu qofka yidhaha kaas ceeb ma leh ah. ceeb waa ka dhanyi oo u nisba sheegta ku sharafooba bal yajibu qabuulu dalika minhu bilitifaaq bal waxa weeyaan waajib waxa ah in laga aqbalo la yidhaahdo dariiq fiicanaad ku sugan tahay waana ijmaacu le waa itifaaq culummada dhan ay ku itifaaqeen in la aqbala inay waajibto oon la inkiri karin madhabkaas maxaa yeelay faina madhaba salai laa yakuun ilaa xaqan madhabka salafku waxaan xaq ahayn ma noqdo markaasuu si cajaa'ibla u kala dhigdhigay wuxuu yidhi qofkii labu midi labu midi mid saddexaad waa lagu dari karaa labu midi hayu kow daahiran wa baatinan inuu u raaco madhabkii salafka caqiidadiisa qalbiga wax uga jira iyo daahirkaba dariiqadii saxaabadu ku wadaa kaas wuxuu la mid yahay muuminkii ilaahay diinkiisa waafaqay aahiran wa baainan ah, waa liibaane kaas waxaa soo haray waxaa dhici karta aahiran inuu ka waafaqo laakiin qalbiga uusan ka waafaqsanayn kaasuna munaafiqiyu ka dhigan yihi ah, munaafiqiintu ila tawxiidka waa ku dhawaaqi jireen haddana qalbiga kama aaminsanayn soo maaha qofku wuxuu leeyahay madhabkay salafkaa la rabaa dariiqii saxaabada korka waa ka muuqataa dhaqankii saxaabada waa ka muuqdaa laakiin qalbiga kama aaminsana wuxuu la mid yahay bimansilat munaafiq daahirkaa laga aqbalaa qalbigana ilaah kula xisaabtamaa ku xukmina annagana loomana dirsan qulubtiisa inaan dilaacino ilaahayba nama amrin ta qulubta dilaacdaan fiiriya qalbiga waxa uga jira qof munaafiqiintao dhan nabigay la soco jireen waa la tuka jireen waa la nabadgeli jiray waxa way muslimiintay ku tirsi ahaayeen waana kafaro xagga qalbiga sooma jeed waana kafaro xagga qalbiga idan marka qofka goormuu wax u tara horta hadduu muujisto daahirka ka waafaqo waa waajib in la aqbalo mana banaan in la caarido mar hadduusan daahirka ku khilaafsanayn maxaa soo har hadduu asagu daahiran baabinan u waafaqo ilahay agtiisay ka anficeen hadduu afkana ka sheeganaya dhaqanka daahirkana ka waafaqo laakiin hoos uusan ka waafaqsanayna ilahay agtiisuu ku ceebo ku fadexooba arrin saddexaadaa imaan karta culummaduna waa baraarujiyeen afkuu ka sheegana mana waafaqsana daahirkiisaan waafaqsanayn kaas daahirkiisa lagu inkira oo sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin sharxa arbaciinka markuu sharxayo xadiidka cirbaad ibnu saariya oo nabigu sala allahu calayhi wasalam uu bidcada uga digayo wuxuu keenaa dad hadday salafinimo sheegtaan kooxaa sheeganayda inay salafiyiin yihiin dadka kale xusulkay gelinayan waxay leeyihin idinku salafiyiin ma tihdiin waa koox tirsan oo gaar ah oo inta kale xusulka iska gelida ma ahnu leeyahay dariiqatu salaf Ah, mana waafaqsana ariiqatu salaf ma waafaqsana mana ahan marka qofka haddii daahirkiisu uusan waafaqsanayn dariiqadii salafka daahirkiisana la aqbali ma waa kanaad ku sheegaya walaa shaka an alwaajiba calaa jamci lmuslimiin wuxuu yidhi shaki lahayn inay waajib ku tahay muslimiintoo dhan an yakuuna madhabuhu madhab salaf dhammaan madhabkoodu in madhabka salafka noqdo lalintimaa ilaa xisbin mucayanin yusamaa salafiyiin ma ahan waxa waajibka muslimiinta ku ah mana ahan xaqu urur gaar ah oo salafiyiin la yidhaahdo in loo nisbo sheegto maya wاlwaajibu an takuuna alummatu اlislaamiyatu madhabuha madhab الsalaf الsaalix waxa waajibka waxay tahay qof kastoo muslim ah inuu caqiida ka dhigto cibaadadiisa ku miisaamo dariiqiisa ku socdo waxay saxaabada iyo salaf ku sugnaayeen dhammaan qof kastoo muslima taasaa waajib ku ah la taxazubu maya urur dhisanoo la yidhaha salafiyiin maaha ilaa maa yusamaa asalafiyuun waxaa lagu magacaabayo salafiyuuna urura maaha fa hunaaka dariiqu salaf wa hunaaka xisbun yusamaa salafiyuun dariiqu salafna waa mid urur meeshaanaho salafiyadana waa mid ee labadaha isku qalbi saasuu leeyahay maxamed salix uthaymiin labada kala garo fa hunaaka dariiqu salaf wa hunaaka laba dhinacay kaa kala jiraan gacanta midigta xaggeeda waxaa kaa xiga dariiq la yidhaha dariiqii salafka ma garat dhankan bidix Ah, waxaa kaa xiga urur iyo koox asalafiyuun la yidhaahdo wlmaluubu itibaacu sl ah, waxa layska rabaa waa slf in la raaco markaas ayagiina xoogaa u dhimri wuxuu ilaa ana alkhwata salafiyiin laakiin ururka laftii salafiyiinta hum aqrabu اlfiraqi ila sawaab urura marka urur la yidhaahdo maa horta wixii dadka loogu baaqayo ha ka diin dhigan ha gelin ha ka mid noqon laakiin haddana ururo ururo marka la yidhaahdo ayaga ugu dhow waxa weeyaan sawaabka wixii urur ah laakiin mushkilatuhum ka kayrihim ayagana balaayada ay qabaan balaayada dadka ka qabaan ee la mid ta ah. oo waa maxay anna bacda haadihi alfiraq yudallilu bacdan wayubadicu wayufasiqu gobolkood gobolka kale bidcaynayaan gobolkood gobolka kale baadi ku xukumayaan gobolkood gobolka kale ay fisqi ku xukumayaan wanaxnu laa nunkiru haada idaa kaanuu mustaxiqiin markaan leenahay qofka bidca lagu xukumay ama fisqiga lagu xukumay ama dalaala lagu xukumay haddii xaq ay taho qofku ku sugan yahay xaq ma inkirayno in lagu hadduu dalaalkii ku sugan yahay oo laga hu sheego oo uu bidca ku sugan yahay oo bidcadiisa la sheego inkiri mayno in bidcadiisa la sheego laakiin maxaan inkiraynaa waxaan inkiraynaa iftiraaga horta kow dadka lagu been abuurta qofaan mubtadica mubtadic la yidhaah qofaan faasiayn faasiq la yidhaha qofaan ahlu dalaal ahayn ahlu dalaal la yidhaha horta waa koo waxa ugu horeeya midda labaad nunkiru mucaalajata haadihi اlbidac bihadihi اariiq waddadan in lagu daweeyo bidcooyinka laftirkeeda waddadan in lagu ilaajiyo ayadana waa inkirayna waa inkirayna alkaas ka sii akhri marka kala garo alsalafiyuun urur ah iyo waxa weeyaan dariiqatu salaf hanaa isku qalbi dariiqa salafka koox lama weydiisto cid aad leedahay aan ku biiro ma jirto cidaad idan uga qaadayda male cidan qofna loogama qaato diinka صaxiixa ah waxaa laga bartaa culammada ahlu sunnaha kitaabka alleh sunnada nabiga fahamkii saxaabada khalaas ilaahayna waa lagu caabudaa sidaasaad salafi ku tahay sidaasaad ahlu sunna ku tahay sidaasaad ahlulxadiid ku tahay qof kugu soo dari karaa ma jiro qof kaa saari karaa ma jiro ilaahay baa kugu dari kara kaana saari kara adaana sababta la imaan kara haddaad nebi maxamed raacdo qur-aanka macnihiisa inta fahamto xadiiska nabiga fahamto aad ku dhaqanto fa anta sunniyun salafiyun ahlu aar ahluxadiid kulli waata haddaad khilaaftana sheegashada wax ay ku tarayda male cabdullahi ibn ubaya islaamnim wax u tari leh haddii sheegasho been wax taray soo ma marka dariiqa saxda ah maahan koox in lagu biiro ee waa maxay waa in la raaco ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga siday u fahmeen saxaabada duurka iyo baadiyaha dadka ku nool ee kitaabka sunada ku sugnaa salafiyiin waa ahlu sunna waa ahluxadiid waa ahlu ahar soo ma jeedid ama maraykan ha joogo ama soomaaliya ha joogo mashriq iyo meel raba ha ku noolaan sidaas weeyaan qof kastoo xaqa ku taagan oo dariiqi ku taagan khalaas ah, marka waa inaadan isku qaldeen xaqa iyo baadilka oo masaa'ilka aadan kala gara wey waa inaadan kala gara wey wuxuu yidhi shiiku wa tarki ljidaal waa inaad laasimtaa inaad ku socan tahay dooda inaad ka tagto walmiraa'i muranka inaad ka tagto waalkhawdi dabaalashada fii cilmi lkalaami la dabaashanaad ka tagto dooda iyo muranka labay u qaybsamaan in lagu doodayo xaq iyo in baatil lagu doodayo labadaasay u qaybsamaan in lagu doodo baatil waa xaaraan ma banaana ma bannaana dooda baatilka waa inaad baatil difaacaydo caqiide faasidaa difaacanayda cibaado faasidaa difaacanayda manhaj baailaha difaacanayda waa baail dooda baailkaa waxaa ka mid ah in qur-aanka laysku garaaco oo la yidhaha aayaddan sidaanay leedahay tanuna sidaanay leedahay oo la yska hor keeno ma la iska hor yimaado qur-aanka in axaadiista nabiga la yska hor keeno maya iskama hor yimaadaan xadiis saxiixa iyo xadiis saxiixa adigu inaad fahmi weydaa waa dhacdaa lakiin iskama hor yimaadaan xaqiiq ahaan maba isku tacarudaanba walow kaana min cindi hayr اllah lawajaduu fi اkhtilaafan kaiira meelaan allahin agtiisa hadduu ka imaan lahaa markaasa iska hor imaan lahay ee diinka saxda iskama hor yimaado so uma jeedid marka dooda baadilka waa in qofku ka tago inuu baadil difaaco iyo in uu iska hor keeno qur-aanka nabigeena suuban salى اlahu alيه wasalam xadiis abu dawud iyo axmed ay wariyeen wuxuu yidhi almiraau fi اlqur'aani kufru qur-aankoo lagu murmaa waa gaalnimo almiraau fi اlqur'aani kufru in qur-aanka lagu murmaa waa gaalnimo nabigeenna suban salى اlahu alيه wasalam wuxuu maqlay qoom qur-aanka iska hor keenaya markaasu wuxuu ku yidhi inamaa halaka man kaana qablakum bi haada dadkii inka horreeyey dariiqaasay ku halaagsameen dariiqaasay ku halaagsameen darabuu kitaab allaahi bacdahu bibacdin kitaabka allay gebalkiis gobolka kale ku garaaceen wainamaa nazla kitaab ullah yusadiqu bacduhu bacda kitaabka allena waa soo degey asagoo gobolkiis gobolka kale rumayna falaa tukadibuu bacdahu bibacdin gobolkiis gobolka kale ha ku beeninina famaa calimtum minhu faquuluu wixii aad macnihiisa fahamtaan waxaad tihaan aayaddan macnahanay sheegi ku dhaqma waxaan fahmi weydana wamaa jahiltum fakiruu ilaa caalimihi waxaad fahmi weydaanna u tala saarta allah caalimka ku ah waxaad tiha anugu fahmi ma laakiin hadhihin aayaddaana ka hor imaana oh waxaad fahamto ku dhaqan sheeg waxaad fahmi weydo ilaahay baa ku caalima u dhigay laakiin waa hubaa inaysan aayad kale ka hor ogaahay qur-aanka iskama hor yimaadeen laakiin ha isku dhufan qur-aanka oo ha iska horkeeni marka doodu waa musiibo waxaa soo haray xaq in lagu doodo oo xaqii la burhaamiyo oo xaqii la sheego ayadu waa bannaanta laakiin marka doodii alla waaba amray laakiin muxuu daba dhigay bilatii hiyo axsan xaqi sheeg daliilkiisa sheeg shubhada ka jawaab hadday kaaga soo baxdo qofkii aad xaqa u sheegayday inuu muran la soo taagan yahay xaq daliilkiina waa sheegtay waxaad tidhahdaa ka gaabso is-ilaali waxa weeyaan waxaad tidhahdaa anugu xaqii aan hayo waa kaasa khalaas maa cindi ila haada khalaas ka gaabso ha isla soo taaginoo un waxweyn kuan waxweyn ka qaalib noqo wax kaweyn ka qaalib noqo yaan dooda lagaaga dambayn waxba qiima mal marka dambe xadkay kaa ride xaqa sheeg daliilka sheeg shubhada ka jawaab sida dariiqa ugu wanaagsan oo rifqi leh u sheeg kadib haddaad aragto inuu soo taagan yahay ousan xaqa aqbalayn waxba murankaa badan waxaad tidhahdaa aniga waxaan intaasayn kuuma hayo xaqi waa kaas haddaad aq rabto khalaas kana aamusta nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ana zaciimu bibaytin fii rabadi اljanna liman taraka almiraa'a wa huwa muxiqun anaa janno u ballan qaaday qofkii doodda ka taga isagoo xaqii ku sugan waxaan u ballan qaaday guri jannada geeskeeda ku yaalla anaa u ballan qaada isagio xaqii ku sugan doodda iska daay xaqa waa la sheega waa la amra waa la caddayna laakiin muran iyo faa'iida la'aan markuu keenayo ka gaabso iska da aar maanta waxa dadka muranka waa u fududiya laakiin cibaado uma fudu kaiir min adulaab oo ardada ka mid ah hadday salaada ka baxaan soddon iyo saddex goor subxaan allah inay yidhahdaan waa dhibin soddon iyo saddex goor alxamdulilah inay yidhahdaan soddon iyo saddex goor allahu akbar ay yidhaahdaan laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shay qadirin boqol uga dhigan iska da adkaaro ka badan iyo qur-aan laakiin laba sacd afka waa ka ubri kara isagoo doodaya oo aan u aaba yeelay kelimadaha uu leeyahy xaq iyo baail marka dooda masaaibay leedahay ah, doodu masaa'ib leedahay waxayna tustaa dad hanuunkii ka tegey oo shartu u fudaatay ayay tustaa nabigeenna suban sal اllahu calayh wasalam xadiis imaam axmed uu wariyey wuxuu idhi maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayh ilaa uutu ljadal ah, qoom ma baadiyoobaan hanuun ay ku sugnaayeen ka gadaal ilaa doodaa la siiya dooda u fudaata ah, baabka dooda loo furaa markaa dooda iyo muranka waa laga gaabsadaa waxaa loo bataa baabka cibaadada iyo xujada xaqa ku dhisan oo cadliga iyo insaafka ku dhisan maxaa yeele ahlu sunna waljamaaca waa aclamu nnaas waana acdalu nnaas waana arhamu nnaas saddexdaas sifo qofku waa inuu yeeshaa ah, waa inuu noqdaa cilmi waa inuu ku hadlaa wuxuusan cilmi lahayn ku gaabsada koo cadli waa inuusan qofna ku been abuuran hal qof ku been abuuran gaal hadduu ka hadla inuusan been ka sheegin saddex waa inuu noqdaa qof naxariis leh oo dadka xataa marka wax u sheegaya wanaag la raba oo isna qofka walaalkaa ah badbaadi laakiin qofka ka aarso ka qaalib noqo waa inuusan u hadlin saddexda sifa markuu yeesho qofku waa badbaadaya waana dariiqadii saxiixa aheed qof ku socda waa dariiqadii saxiixaheed qof ku socda marka muranka iyo jidaalka qofku waa inuu iska ilaaliyo wa tarki ljidaa dooda xaalata midkii ka tega iyo walmira muranka iyo walqawdi dabaalasho fii cilmi kalaami la dabaasho cilmukalaamku waa musiibo waa mandiqi waa in looga hadlo ilaahiyaadka caqli aybka daatada alle ifaadda alle daatada alle sifaadda alle in caqli looga hadlo wey in caqli looga hadlo oo la yidhahdo ilaahay sidaas way daatadiisu caqligaana ka qaada ilaahay sifadaasuu leeyahay caqligan ka qaado ilaahay sifadaas ma laha caqligaana ka qaato inuusan lahayn waa midaas weeya musiibo kama dambaydo musiibo kama dambaydo haddaad aragto qofku taasoo kale inuu joogo waa caynulmusiiba waa cilmulkalaam maxaa la samayn sifaadda wixii caqliga lagu garto caqligaasaa lagu suga waxaa leeya sifaaddaas alla waa leey caqligaana ku garan sifaaddaas alla ma leh caqligaana ku garana inuusan lahayn halkaasaa la joogaya waa musiibo wax musiibaad oo ka daran oo qofka asiiba ma jiraan imaamuna shaafici raximahullah wuxuu yidhi sida uu ka wariyey yunus bn cabdilaclaa lian yubtala alcabdu bikulli maa naha allaahu canhu siwa shirki khayrun lahu min alkalaam qofka in lagu imtixaano wax kastoo ilaahay nahiyey wax kastoo ilaahay reebo xaaraan inuu ku dhaco oo aan oo gaalnimo ka sokeeya waxay ka qayr badan tahay cilmukalaam inuu ku dhaco dembi kasta oo ilaahay xarimay inuu ku dhaco waxay uga roon tahay inuu shirki ku dhaco haday shirki laga reebo shirkiga ka reeb dunuubta inta kale inuu ku dhaco waxay ka roon tahay inuu cilmukalaam ku dhaco oo cilmukalaam unbaa ka dan ah, cilmukalaam inuu galo taasa uga dan markaasuu yidhi walaqad iطalactu min asxaabi اlkalaam calىa shayin maa danantu ana musliman yaquulu an yaquulu dalik waxaan ku ogaadon ku daalacday yidhi dadka cilmulkalaamka yaqiin oo aan ku arkay wax aanan weligay u malayn qof muslim inuu ku hadlayo weligay uma malayn bayhaqiya manaaqibu shaafici juska koobaad ku sheegaya afar boqol lixdan iyo labo wuxuu yidhi imaamu shaafici xukmii fi ahli اlkalaam aniga xukunkaan ku xukminaya ahlukalaamka an yudrabu biljadiid laamaha timirta waa in lala dhacaa wa yuxmalu cala alibil oo geel la saaraa wa yudaafa bihim fi اlcashaa'iri wاlqabaa'il oo qabaa'ilka iyo waxa weeyaan tolalka meelahay qabaa'ilku degan yihiin lala dhex maraa wayunaadaa calayhim hada jazaau man taraka alkitaaba wasunna waaqbala cala alkalaam oo la yidhahdo nuucaana loo ciqaabaa oo abaal u ah qofka kitaabka ka taga cilmukalaamka qaabila anu saasaan ku xukminayo cilmukalaamka dadka waxa wayaan ku fidnoobay sidaasaan ku xukminaya marka waa musiibo ah, kama xishoodaan kamana leexleexdaan inay yidhaahdaan hadday iska hor yimaadaan naska aayadda iyo xadiidka iyo caqliga caqliga la hormarinayo bikulli saraaxa saas u leeyahy ah bal waxay yidhahdaan qofka yidhahda caqiidaha laga qaadana kitaabka alleh iyo sunnada nabiga meel kalena laga qaadan maa waa qof baadiyoobey ah, waa qof baadiyoobey waa in caqliga laga qaataa saas oy ah, kutubahooda ku naskareeyeen ashaacirada kowka oo ka mid a wax maqasho durbaba lama cadhoodo allah ururkaygii wax laga sheegay allah dariiqadaydii wax laga sheegay lagama cadhoodo waa la fiiriyaa marhumaa laga sheegay mase been haddii been laga sheegay waa la caroodaa waana la difaacaa ilaa been waa wax lala dagaalama xoni soo maa laakiin xaqiiqa hadday tahay wixii yaa la fiiriya war marhumaa muxaqa mise waa baadi wixii kutubti waa ku yaalla waana baadi lama difaace waa laga toobadkeen soo ma jeedin waxaad akhridaan sulusiyada kutubta muqdisho lagu darseeyo soomaaliya goboladeedoo kale tale lagu darseeyo oo sulusiyadu ka mid tahay oo ibraahim baytuuri uu sharxay muxuu ku bilaabataa falxukmu lcaqliyu uu ku bilaaba kitaabka dhan saas ka bilowda xukunka caqliga ibraahim bajuriya sharx ku dhuftay markaasuu yidhi xukunkii caadiga ah iyo xukunkii sharciga ha aawo waa kan xukunka caqligaa sheege markaasuu yidhi loogama baahna halkan al halkan caqiida looga hadlo mar haddii caqiida looga hadla xukun caqligaa loo baahanya ka war saasuu taqriirina oo ku qoran waa hayaa dadka kalena waa hayaa masaajidaaba lagu akriya kitaab qarsoon ma soo ma jeedi bikulli saraaxa caqligaa laga qaataa waana masalada ugu muhiimsan masalada ugu muhiimsan wey unusiyada sharxeeda akriya jawharadana akriya tuxfatulmuridka masalada ugu muhiimsan aslu meesha khilaafka dhan u asalka waxay tahay masdaru talaqi waa halkee masderka laga qaadana xukunka waa halkee oo caqiidada laga qaadana ashaaciro caqliga u asalahayday manahan keligood maaturidiya ashaaciro muctazila kulligood jahmiyo waxay leeyihin caqliga laga qaadana ahlukalaam oo dhan caqliga laga qaada hay leeyihin ahlusunna waljamaaca asalafiyuuna maxay leeyihiin waxaa laga qaadanaa alkitaab wasunna calaa fahmi saxaaba ah, nasifu llaha bima wasafa bihi nafsahu oo wasafahu bihi rasuuluh alla waxaan ku tilmaamaynaa wuxuu naftiisa ku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamay xagga u dhaafsii mayno ah, bilaa tacdiilin walaa takyiif walaa tamiilin walaa tashbiih ah, sifada ka marnaysiin mayno Ah, ma ka siimayno ma taxriifinayno addoommadana ku shabihi mayno ee waxaan lena waa sifa asaga u laaiqa dariiqaasay maa culammadu marka waxay yidhaahdeen marka la leeyahay caqliga iyo sharciga hadday iska hor yimaadaan waxaa la hormarina caqliga labaa la leeyahay tan ugu horayda ah, ama saddex kelimo o horta caqliga saxiixa iyo naqliga caqliga oo saxiixa oo caafimaadka qaba iyo naqliga sariixa maba iska hor yimaadaan maba iska hor yimaadaan haddii laakiin fardan wa taqdiiran adugu aad aragto inay iska hor yimaadeen waxaa la hormarinayaa naqliga sababtu waxay tahay caqliga macsuum maaha caqligu waa gefi kara soo maa laakiin waxyigu waa macsuum ah. aayadda iyo xadiisku waa macsuum see loo leeya marka shay macsuum ah iyo midaan macsuumhayn waaa la hormarna kaan macsuumka ahayn tan ugu dambayda cuquushu waa kala gedisan cuquushu isma waafaqsan ayagaan iswaafaqsanayn maalan jahmiyada caqligoodu wuxuu keenaa ilaahay iska daa sifaaday xataa magacyaalka inaan loo sugin sagaaشhan iyo sagaalka isim oo ilaah addoommadiisa baray xataa ayagaas inaan ilaahay lagu magacaabin oo waxay leeyihin tacadud اlqudamaa wax laydhaha ka dhalanay sagaashan saddexisi oo xaqiiqa ilahay mamaleh waa najaas saasay leeyihi xaqiiq ahaan ma leh magacyada caqligooda sidaanu keena muctasiladiina caqligood muxuu leeyahy dhammaan asmaada ilahay waa leeyahy lakiin sifaaduusan lahayn hal sifa la sugi maa wax ka badan ma ujeeda laakiin magacyada waa leeyahy caqligooda kanuu keena ashaaciro caqligooda muxuu keenay asmaadoo dhanna waa la sugaa sifaadana toddobaa la sugaa xayun caliimun qadiirun waalkalaamu lahu iraadatun wakadaaka samcu walbasaru toddobadaasaa la suga toddobadaas waa la suga su fiirso caqligii ahlusunna waljamacana wxuu u keena nasifullaaha bimaa wasafa bihi nafsahu oo wasafa bihi rasuulu min gayri taxriifin walaa tacdiim wa min hayri takyiifin walaa tamhiil dhammaan waxa ilahay isku tilmaamaan u sugaynaa wax alla wuxuu rasuulku ku tilmaaman waa u sugaynaa sala allahu calah wasalam annagoo taxriif iyo tacdiil ka ilaalayno annagoon addoommada ilaahay ku shabahin eelo waa sifo asaga u laaqi marka haddii la yidha caqligaa laga qaadaa waa caqligee caqliga lagu miisaamay ma caqligii jahmiyada mise waa midka muctasilada mise waa midka ahlu sunnaha mise waa midka waxa weeyaan ashaacirada waa caqligee ilaa caquush waa kala duwantee dhammaan wax caqliga marka haddii wax lagu miisaamo caquushi isku mid maha sax maxaa ah marka waana caqli laga qaadan maaye diinkan waxaa laga qaadanaa nebi moxamed sal اlahu alيه wasalam alkitaab wasunna calى fahmi الصaxaaba saasaa loo raaca calى fahmi slfi saalix marka caqli waa qalad in la yihahdo caqiidaa laga qaadanaya subxaan allah cilmu kalaamka marka waa musiibo wamaa shay adoo ka tegaya yejlibu soo jiidaya alaafama dunuubta waxaa soo jiidaya cilmu kalaamka ugu horeeya dadkii dhex galay ee wax weyn ku fogaaday musiiba ka raacda weliba waxaa ugu halaag badnaa dadkii meel dhexe ka gaaray cilmulkalaam waa kuwa ugu halaag badnaa kuwa ku halaagsan kuwaas dadkii ku taqaqusay oo cilmukalaamka meeshii ugu dambeeyda ka gaaray waa ka wada toobad keenay shanlaytayna ku dambeeyey markaasay waxay dhinteen fii aakhiri xayaatihim ayagoo leh alla habraha naysaabuur jooga caqiidadooda maanta haddaan heli leh hmm. habar reer baadiya ah, waxaa lagu yidhi sheekh hebel kun dliil kun dliilu haya oo caqli ah ha ka war oo ilaahay inuu jiro u dliishaa kunkaas dliil ilahay inuu jiro kun dliil oo caqliya waa hooyo reerbaadiye markaasay tiri kun shubho ku jirtu iskaga difaacay balaayaa ka buxdeed kun shaki aa dhex yaallay tiri kunku iskaga difaaca ha anagu kunkaas ma naqaano ilahay jiritaankiisana shaki noogama jiro markaasaa lagu ceshay asagii caalimkii cilmukalaamka aa la yidhaha wartaas saasay tiri markaasuu yidhi alla iyo caqiidadeeda maanta isiiya haki kuma jira iyad hmm. aakhiru xayaati naftu marka ka dhacda wada shaki jire sifadaas alla ma leeya mise malaha alla maxaan sameeya maxaan ku dhinta iyagoon oo shaki qabay dhima jiro ah, oo wada kulligood wada shakiye kuwa ugu liita marka kuwa tobadkeena la garay kuwa kala ugu qatarsan oo dhexda ka taagan wuxuu ah, dhihi jiray shekh ulislam ibn taymiya waxa halaaga diinta nisfu naxwi cilmu kalaamka midka niska ka jooga jirkana yaa baabaasha nisfu dabiib dakhtarnimadka midka meesha dhexe ka jooga haddii wuxu cilmu kalaamka qofku ku fogaado qaayo ka tago baatilkiisuu soo arka ka toorad keena laakiin meel dhexuu ka taagay kama qancin oo ma ogaan inuu baatil yahay ma uusan ogaan asagii marka dhex wareersayn marka luqada nisu naxwiya halaagan caqiidada nisu cilmukalaam ninka jooga jirkana waxa baabaasha waa nisfu dabiibka soo ma jeedi kuwaasa ugu liita ee qofku hadduu haayo ka gaaro waa ka qanca cilmukalaamka waana ka hara waana ka hara markaasay aakhiru xayaati aimadu inta qaarkood tuureen ay bukhaari qaateen iyagoo xabadka u saarana nafta uga dhacday dadka cilmukalaamka wakhtigooda ku dhameeyey marka qofku waa inuu waxaas ka fogaadaa diinka heli maayo caqlina alla midku kusiiya kugu filan ee caqligii yunaanku caqli kuu noqon ma walkhawdi dabaalashada waa inuu ka tagaa fii cilmi kalaami la dabaasho iyo wamaa yejlibu wax alla wixii soo jiidaya alaama dunuubta oo wayasudu qofka ka jeedinayo ka celinaya can sharci sharciga ilaahay wax kastoo sharciga ilaahay kaa celina waa inaad ka harabtaa qaala dahabiyu xaafidu dahabi wuxu uhi raximah اllahu tacaala wasaxa waxaa ka ansaxay can daari qudniy daaru qudni imaamkii weynaa waxaa ka ansaxay annahu qaala inuu yidhi maa shay shay ma ahan mid looga cara badan yahay ilaya aniga agtayda min cilmi اlkalaam wax cilmulkalaam aan uga cara badanahay ma jirto dahabiya marka tacliiqiyey qultu waxaan leeyahay buu yidhi dahabi lam yadkhul irajulu ninku ma gelin abadan weligiis fi cilmi kalaam cilmi kalaam maba gelin badaalqudni wa muxadi wa min ahli xadiid wala ljidaal doodna ma gelin walaa khaada mana tiimban fii daalika arrinkaas bal kaana salafiyan salafiyu ah, waa kun sano ka hor u ahaa imaamka salafiyu ahaa kuleey salafiga marka lagu urur salafi la yidhaha lamaba oqon waktigaas maba jirin ah, xaraka salafi la yidhaha ma jirin ur salailaha ma jiro koox siriya kama tirsanayn wax nadaama ou ka tirsana dowladda muslimiintu ku hoos noolaa shacabka mid ka midu ah maxaa loola jeedaa kaana salafiya dariiqii nebi maxamed saxaabadiisa ku socda waa intaas dariiqii nebi maxamed iyo saxaabadiisu ku socda intaas wey waana intaas inta xaqa oo lagu fahamsiinayo ee koox kale raadsan oo inta waxa weeyaan telefoon soo deertaa dhihin ururkaa laygu daro kaas waa markii lagaaga digaye subxana allah adig wax ma fahamtid miya koox inaad sheegasho waa wax lagu halaaga ku gelinayo soo ma jeed qaala almualifu raximahullah wa haaulaa'i kuwaas aan soo tilmaamay oo dariiqada nebi moxamed iyo saxaabadiisa ku socda hum ahlu sunnati waljamaaca waa ahlu sunna waljamaaca kuwaas waa ahlu sunna waljamaaca kuwaas oo salafiyiinta alayna ahlu sunna waljamaaca almuttabicuuna waa dadka raaca aahaara rasuulilaah rasuulka ilaahay raadiyaalkiisii sal اllahu calayh wasalam wa hum ahlusunna waljamaaca kamaa qaala shaykhu islaam ibnu taymiya siduu yidhi shaykhuislam horta xaa loola jeeda shaykhulislaam ma waxaa loola jeedaa muslimiintao dhan asaga shiiku ahaa war loolama jeedo waxaa loola jeedaa islaamka dhexdiisu ku gaboobay oo sheekh islaamka dhexdiisu ku gaboobay wey intaasu loolama jeedo waxa weeyaan waa muslimiin toran sheekh laasim ay ku tahay in asaga ka dambeeyaan war saas maa waa shaykun fi lislam diinkan islaamka ku gaboobay oo da'diisu ku qaatay waa marka waa noocaasi fahm kamaa qaala shaykhulislaam ibnu taymiya siduu yidhi raximah ullah midaa yidhi qofkii yidha ibnu taymiya shaykhulislaam waa gaaloobay gaal wey hadda waa goorma maahan maantii shalay ogow markaasu alxaafid waxa weeyaan ibnu xaafid ibnu naasirudiin dimashqi ibnu naasirudiin dimashqi ayaa wuxuu ka alifay hal kitaab oo mujalad ah daqmiya ah, uu ka alifay masaladaas kaliya markaasuu sagaaشhan culummadii kugu waaweynee muxadiثiinta ah uu keeno mid walbaa dhihi jiray shekh ka war sagaaشhan ka badan uu keeno aradd ah, اwaafir ee la yha waa yaalla soo ma jeedin marka weligeed waa uu jiray maogtahay iftiraaga iyo been abuurka iyo xukunka oo dulmiga ah. culummada bal akri xaafid ibn xajar ow akri suyuudi ow akri dhammaan waxa weya bal akri xaafid udahabi ow akri xufaadda shaaficiyada kuwa shaaficiyada akri shaykhulislaam ibnu taymiya iley soo ma xaafid ibn xajar fatxulbaariga markuu sharxay muxuu ka buuxi ah, naqliga uu asaga iyo ardaygiisa ka soo raraya ka buuxa xaafid fatxulbaariga ibnulqayim iyo iyo ibnu taymiya fatxubaari dhex yaalla soo ma jeedin wa ahlu sunnati ahlu sunnuhu wuxuu yidhi shaykhulislam ibnu taymiya raximah اllah wa ahlu sunnati ahlu sunnuhu naqaawat lmuslimiina waa muslimiinta xulkoodii waa dhuuxii muslimiinta waa dhuuxii muslimiinta waa firqa naajiya waa daa'ifa mansuura waa ahlulahar waa dadka dariiqii nabiga oon wax lagu darin waxna laga jarin ku sugan waa diinkii saafidaha ee nabigu ka tegey sal اlahu alيه wasalam ahlu sunna waljamaca de kama hadlayno waa w koox ismaga kooxteeda horaan iskaga sheegnay mogta kooxu magacayna la baxdaa ma macnaa weyn ma kooxaa dhigi karta annaga ahlu sunna jamacna ayagoo ah, dadka ugu fog sunnada ah, ma iska sheegan kartaa mogta laakiin ah, kooxaa dhigi karta salafiyiinana la yidha ayagoo ah dadka ugu fog kooxaa dhigi karta marka sheegashadu wax macnaa male ila cabdullahi bin umayaaba yidhi muslim ahay sooma isagoon ahayn marka adiga miisaan waa heshay sooma hmm, waa heshay miisaan ahlu sunati ahlu sunnuhu naqaawat lmuslimiin waa muslimiinta xulkoodii wahum ahlu sunnuhu khayru naas waa dadka kuwa ugu qayr badan linaasi dadkay u qayr badan yihiin waa dad dadka anfaca ahlu sunnuhu ah. dadkay khayr u leeyihiin oy anfacaan cilmigooday ku anfacaan dacwaday ku anfacaan sidaas weeye falzam laasim asabiila jidkaas wadadaas laguu cadeeyey laasim aad naar ka badbaadida adduunkana dalaal ka badbaadida walaa tatabicuu ha raacninu ilaahay yidhi asubula wadooyinka yaryar siraadka mustaqiimka raaraac siraadka mustaqiimka raacoo subulka wadooyinka yaryar ha raacinina oo fatafaraqa wadooyinkaas ay idinla kala tagaan bikum idinka can sabiili jidka ilaahay ay idinkala kala tagaan jidka allaad ka lumaydaan markaas jidkii alle ayaad ka lumaydaan qaala almualifu raximahu llah ahaali asalka sadexeeye asalka sadexeeye asalkii ugu horeeyey muxuu ahaa alkhlaas asalkii labaadna muxuu ahaa maxabatullaahi wa maxabat rasuuli soo mahayn kun slfiyin calaa ariiqati slmi ahaa asalkii labaad aywa saxiix asalkii saddexaad wey ahaali mulaazamatu khashyat اllaahi tacaala intaanan gelin tan darsigii shalay masale aan rabay inaan baraarujiyo aanan maanta bilaabin oo inaan maanta darsiga ku bilaaba aan rabin shalay waxaan soo qaadanay maxabat ullaahi wa maxabatu rasuuli ilahay rasuulkiisa in la jeclaado masale muhiima halkaas ku jirtay oo in la baraarujiyo u baahna oon dad badanu ku baraarugin masaladaasu waxay ta allah marka la jeclaana lidaatiya loo jeclaana wa alxubu lidaati nabiga sal اlahu alay waslm jacaylka la jeclaana malaa'igta jacaylka la jeclaana dhammaan ambiyada ilaahay saalixiinta muminiinta waa alxubu fi اllaah ilaahay dartiisa loo jeclaana maahan alxubu maca allah ah, waa masalo katar ah waxa weeyaan ilaahay cid in lala jeclaada ma banaano ah, oo jacaylka shirki looga dhigo wa min annaasi man yatakhidu min duuni اllahi andaadan yuxibuunahum ka xub اllaah ila wuxuu leeyahay dadka waxaa jira gabal andaad samaysana oo ilaahi sida u jeceli u jeclaana taasu waa almaxabatu maca allah waa alishraaq fi lmaxaba maxabadiioo ilahay cid loogu daray maya taas ma banaana laakiin midbaan lagu leeyahay ambiyadaa la jeclaana nabigeena suuban sal allahu alay slm naftaada waa inaad ka jeclaado saxaabadii saalixiinta malaa'igta dhammaan ilaahay baa jecel ilahay dartiisa loo jeclaana iyagana marka jacaylka nabiyada malaa'igta saalixiinta waa alxubu fillaah jacaylka alla la jeclaanaana waa alxubu lidaati marka ma wadaagsadaan oo ilaahay cidna wax lama wadaagsato aali mulaasamatu khashyat illaah ilaahay cabsidiisa waa in la laasimo tacaala ilaa waa sarreeyaahe ataxalli wa mimaa yelzamu calayka ayuha daalib soo qadaro wa mimaa kii waxaa ka mida yelzamu ku waajibaya calayka korkaaga ayuha daalib ardayo ataxallii inaad isku qurxido bicimaarati daahiri daahirka lagu camiridiisa walbaatini qalbiga lagu camiridiisa bikhashyati illaahi cabsida ilaahay waa inaad isku qurxido daahirkaaga in diinkii ka muuqdo ilaahay baa daalacda daahirka qalbigaagana diinkii ku jiro ilaahay baa quluubta daalacda ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum xadiis saxiix muslim ilaahay daahirka qulubta waa fiirina ilaahay daahirka acmaasha waa fiirina quluubtana waa waa dheeri yahay waa gaaban yahay waa buuran yahay waa caato waa cad yahay waa madow yahay alla fiirima ah, jismiga iyo midabka la fiirima laakiin acmaasha daahirka iyo qulubta la fiirina marka waa inaad labadaas cabsida ilaahay ku camirto wa yalzamu calayka ayuha aalib ataxalli inaad isku qurxido bicimaarati daahir daahirkoo lagu camiro walbaaili baailkoo lagu camiro bikhashyat illaah ilahay cabsidiisa tacaala ilah waa sarreeyaah muxaafidan xaal aad tahay midkii ilaalina calaa shacaa'ir اlislaam islaamka calaamadaha lagu yaqaan halkaas markaad maraydo waa in diinku kaa muuqda maahan inaanta diinkii korkaaga ka qaawido oo gaalo isku ekaysido marka lu war ilahay kaba qalbiga ilahay ogi subeelkaana jidaha u jeedi aniga inaan mutakabir ahayn alla i og mutakabir saaban u ahayn kibir xalayla horta ma taqaan kibir xalayla kibir badaru lxaqi wa qamtu naas kibirku waa labada xaqa marka lagu sheego inaad qaado diido iyo inaad dadka yasto nabi maxamedaa yidhi sal allahu alay slam aanqawga marada ka hooseeda naarta lagu gela waa diidda inaad qaadato waa kaaga hooseeya mutakabir saaban u ahayn ah, mutakabiraat waa beenaanaat haddaad tira mutakabir me soo ma jeedin marka inta korka iskaga ekaysado ahlu dalaalka inaad tirahdo qalbiga ilaahay dalacana ilahay qalbigay wanaagu koogiyo waa been beenaad sheegaysa soo ma jeed beenaada marka waa inaad korkaaga ku camirto diinka qalbigaagana ku camirto diinka haddaad korka kaliya ku camirto qalbiguna maran yahayna waa dariiqada cabdullaahi cabdullahi bn ubayd salo waa dariiqu lmunaafiqiin waa fadeexo ilahay agtiisaad ku fadeexoobayda marka muxaafidan xaalaata midk midka ilaalinaya calaa shacaa'ir اlislaam calaamadaha islaamka wa idhaari sunna iyo sunnada muujinteed sunnada nabigo inay kaa muuqata nacas ah. fulaya diinka ilaahay ma muujin karo weliba aakhiru zamaanka ah. mid gar weynaa <laughs> oo darsiga dhegaysan jiran arkay maalin dhex isagoo gar xiran markaasaani waxaa kugu dhacay markaasuu yidhi imtixaanka waxaa la yidhi wasaaradda waxbarashada qabaydayo waa ka cabsaday marka waa xiiray imtiaanka imtixaanka alaawa inaa lilaahi waina fadeexo weyne lowhana fadeexayn diinkiisu raqiisana ah, ilahu diinka iyaga saasa ka dhig diin raqiisana acuudu bilaahi nasal اllahi asalaam ilahu adaan nabadgelyo ku weydiisayna ilahu xaqa nagu su wa idhaari sunna iyo sunnada muujinteeda wa nashrihaa iyo sunnada faafinteeda maxaa lagu faafiyaa afka diin adugu aad ka qawantahay miyaa dadka loo sheegaa maya fiiriya sida loo faafiyo wa nashrihaa sunnada la faafinteeda bilcamali ku dhaqmid lagu faafiyo bihaa sunnada lagu dhaqmo wa dacwati yeeris lagu faafiyo ilayhaa dadka loogu yeero sunnada nabiga saasa lagu faafiyo adigu horta ku dhaqan kadib dadka u sheeg laakiin miyaana soo ogan haddaadan adigu ku dhaqmayn dadka adu sheegta ka war taas darsigii shalay noogu jirta ah, shalan qaadana kaad ah, adugu inaad ku dhaqmayna tiraa dadkan ugu yeeraya ah, laakiin taas dadka naarta lagu hurinaayo ugu horraynay sooma mana gelayda kelmadaadu dadkana maba saamaynayda marka ku dhaqan adigu diinka kadibna dadka ugu yeer daalan xaalo aad tahay mid tusaya annaasa soo qadaro dadka calallaahi ilaahay dadka ilaahay ku xidhan adugu ha isku xidhin ururaad leedaha ku xidhan kooxdaada ku xidhan ilaahay ku xidhan ah, ah, ilaahay ku xidh cid kale dadka ku xidhin ilaahay ku xidh nebi maxamed ku xidh sala allahu alay dariiqaas ku xidh mushaarna ilahay ka sugo sida ambiyadu yeeli jireen ah, laa asalkum calayh ajran magac idin kama rabo maal idin kama rabo idin kama rabo kursi iyo jaranjar inaan idinka dhigto kursi idinku gaaro waxaan rabaa ilaahayaan ujiro ka rabaadhe dadka ah, wax danahoo kale ha ka yeelan ummadda se uma jeedid daalan xaalaa tahay mid tusaya annaasa dadka calallaahi allah bicilmikaad ku tusee wow sheege wa samtika iyo hay-adaada maahan cilmiga lagaa yeeli maadaadan ku dhaqmin adigu adaadan ku dhaqmayn afka aad ka sheegaydo cidna ka qaadamay waxa lagu leya hadaad qayr ku ogta adumaa ku dhaqan adiga ka qabankaas aniga ii sheegay marka cilmigaaga iyo camalkaaga dadka diinta ugu yahay bicilmika ayaad ku tusaydaa dadka ilaahay wa samtika hay wa camalika camalkaaga mutaxalliyan xaalaad tahay ku sifaysan birujulati raganimo diin fulayn ma qaadan karo nacas ma qaadan karo dadku baadilkay la dhiiranayaan ee xaqa xaadula dhiiraa xaqa waa laga dhiifadaa geesinimuu rabaan rujuulo wاlmusaahalati haddana fududayn haddana raganimadu waa inaad diinka haysataahe raganimadu maaha dadka inaad caydo dadka inaad xagaxagato dabeecad xuma inaad la timaadda maaha fudayd sida ugu sahlan dadka uga dhaadhici diinka haysiga aad diinkaaga haysato inaad rajulta oodan ka tanaasulin diintaada soo ma jeedid markaa dadka u sheegaydana rifqi waa inaad isticmaashaa si ilaahay diinkaaga u aqbalo waa dariiqadii nabigee sala allahu calay wasalam wlmusaahalati fududayn wa samti saalix iyo hay wanaagsanoo kaa muuqata wa milaaku daalika arrinkaas waxa lagu milki karo marka see lagu heli karaa intaas inaad adugu ku dhaqanto dadka aad u sheegto waxaa lagu heli karaa rabbi inaad ka baqdo rabbi markaad ka baqdo aad dhaqangeli kartaa diinta waa in qalbiga cabsiyu kaa gasho milaag waa maxee milaag maxaa la yidhaha maa bihi ixkaamu shay waa waxa shayga lagu sugo maa bihi ixkaamu shay wa taqwiyatuhu ay bimaa yamliku اlinsaanu daalika kulahu wey bimaa yamliku اlinsaanu waa waxa qofku ku milki karo daalika marka waxaad tidhahdaa wa milaaku daalika arrinkaas waxa lagu milki karo arrinkaas waxaa lagu milki karaa khashyatullah cabsi ilaahi tacala ilah waa sarreeya cabsida alle welihadaas saas daraaddeed qaala alimaam axmed wuxuu uhi raximah اllahu tacaala aslu اlcilmi cilmiga asalkiisu khashyat ullahi tacaala waa allaha sarreeyo laga bao haddii kale ood inta wax barata aadan ku dhaqmin cilmi ma helin bal waxaan khasaarahayn kama aadan helin maxaa yl wاlqur'aanu xujatu laka ow calayka aduu xujo kugu noqonaa cilmiga bara saddexda naarta lagu horiyaad ugu hormare saddexda naarta ugu horaydo lagu shidaad noqon nabigu wuxuu noo sheegay salى اllahu calيه wasalam aakhiro dadku waxay arkayaan nin culum maaha oo naarta inta lagu riday mindhiciradu ka soo daateen oo mindhiciradiisa ku wareegaya sida waxa weeyaan dameerka markuu saliidda shiiday ugu wareego dhagaxshiidka markaasile warshir maxaa kugu dhacay sawdigu wanaagga noo sheegi jiro xumaanta naga reebi jiro markaasule wanaagga waa sheegi jiray mase ku dhaqmi jira xumaanta waa reebi jira laakiin ma karhari jiri soo jeeda fadeexada alla fadeexeeyey marka diinka adugu marka hore ku dhaq kadibna dadka u sheeg aslulcilmi cilmiga asalkiisu khashyatullaahi tacaala waa allaha sarreeyo laga baqo falzam laazim khashyatallaahi cabsida ilaahay fii siri qarsoonaashada markaad dadka ka qarsoon tahay iyo walcalani markii dadka aad u muuqato isku mid noqo maxaa yeelay yaa mar walba ku daalacanaya allah ah, allah alla ka baq marka fa ina khayra albariyati makhluuqa qofka ugu khayr badan man yaksha allah waa qofka ilaahay ka baqa ina akramakum cind allaahi atqaakum waa qofka dadka ugu cabsida badana dadka ugu khayr badan tacaala ilah waa sarreeya wamaa yakshaahu allana kama baqo ilaa caalimun caalim maahan oo yaa sheegayaan caalim qof aynu ka baqin inamaa yaksha allah min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa oo kali ah addoommadiisa dadka aqoonta leh sababto alla ka baqid waa maxe waxaan inaad ogaato in alla ku amray qaabkii alla kuu amrayna aad ogaato aad u samaydo amarka alle qaado haddaadanba ogayn alla inuu ka amray ma samayn karti qaabkii laguu amray haddaadan cilmi ulahayna qaabkii ulama imaan karti soo ma jeedin markaa qof aan ilaahay weynaa cilmi siin si uu alla uga baqo maba yaqaanba inamaa yaksha allah min cibaadi اlculamaa فlزم lاaزم khشية الله ilaahay cabsidiisa في siri qarsoonaشhada واlcanani muuqaشhada faina khayر الberiية makhluuqa qofka ugu qayr badan man yakشhى الlah waa qofka all ka baqa taعala ila waa sareeya وmaa yakشhah allna kama baqo ilaa caaliman maahane idan fakhayr الberiية makhluuqa kan ugu qayr badan huwa اlcaalim waa caalimka marka caalimkana hadda waa soo ogaata caalim oo waxa weeyaan caamilow ila caalim maba la yidhahda lgu yidhi duusan diinka ku dhaqmi wuxuu ku yidhi walaa yaqibi uusan ka maqnaan can daalika qalbigaaga ana alcaalima caalimka laa yucaddu caaliman caalim laguma tiriyo ilaa idaa kaana markuu yahay maahani caamilan mid ku dhaqmaa cilmigiisa walaa yacmalu alcaalimu caalimku kuma dhaqmo bicilmi cilmigiisa kuma dhaqmo ilaa idaa lazimatu markay laasimto maahane khashyatulahi cabsi alleh caalim cilmigiisa kuma dhaqmo ilaa cabsi ilaahay markay laasimto maahane markaasuu ku dhaqma waana muminiinta sifadooda <clears throat> ladiina yutuuna maa aatow wladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila yaayihiin mu'miniintu waa dadka bixinaya waxa ay bixinayaanoo daacaada iyadoo quluubta welwalayda xasanulbasri wuxuu yidhi way camal faleen daacadka allay wallaahi ku dhaqmeen way ku dadaaleen waxayna ka baqayaan in lagu soo celiyo oo aan laga aqbarin markaasuu ina almumina jamaca ixsaana wa khashya muminku wuxuu isku daraa inuu daacadana wanaajiyo uuna cabsado wlmunaafiqu jamaca isaa'atan waamna munaafiqna wuxuu isku daraa inuu camalkana xumeeyo hididishadana ou yidhaahdo ummatu maxameda nahay kayr insha allah kayra naga horeeyo laakiin waa haddaad dayacday kayrkii laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اkitaab ma ahan arrintu saad hididishaydan ilahay leey Ah, man yacmal suuan yujza bih xumaan qofkii ka shaqeeya waa lagu abaalmarin khashyadana culummadu waxay yidhaahdeen khawfka waa ka khaasanta khawfka dadka muslimiinta dhan alle ka baqan laakiin khashyada waxaa la idhaha qofka cilmi alla uga baqan oo waa khawfun maca tacdiim wuxuu garanaya axadka uu ka baqayo axadka uu ka baqayuu garanaya cadamadiisa sifaadiisa markaasuu ka baqaya taasaa la yidhahdaa khashy wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed